alxamdu lilah الsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi salى اllahu alayhi wasalam qala sheekh raximah اllah wcan ibni cumar radi allahu canhuma qala qala rasuulu lahi salى اllahu alayhi wasalam laa yuqiimu الrajulu الrajula min majlisihi ثuma yajlisu fiih walakin tafasaxuu watawasacuu mutafaq caleyh waxau rasuulku uhi salى اllahu alayه wasalam laa yuqiimu yuu kicinin laa yuqiimu ma kicinaayo alrajulu qofku alrajula qofka kale min majlisihi meeshiisa kama kicinayo huma yajlisu fiihi dabeetana fadhiisan maayo walaakin ha yeeshe eh tafasaxuu isku ballaadhiya watawasacuu isku fidiya amba kala durka mutafaq caleyh xadiiskana wuxuu tilmaamaya qofka majliska isagu usoo horeeyey inuu isagu xaqa u horeeyo leeyahay marka in isagii laga kiciyo o la meesha ka soo kaco hebel ha fadhiisto ayuu rasuulku diidaya caleyh isalaatu wasalaam xikmaddana waynu garan karaynaa xaqu qof lahaa marka laga qaado shaydaanku wuu raaci karaa sidii xadiiskii kan ka horeeyay aynu ku haynay laba qof iyo gaaru faqin cilade rasuulku uu sheegay meshi ana dalika yuxsinu ciladiina uu sheegay kan ciladaba u sheegina waa la garan karaa qofkii meesha kasoo kax mar kalena mid kalena uu fadhiiso ka horena uu xaqa u lahaa laakiin si loo jamciyo labadaaba wuxuu rasuulku lehi alay slat slam tafasaxuu wa tawasacu marka labada area soomaali ahaan waa mudda ina isku mid yihin isku ballaadhaya oo kala durka inayna noqonayso ya ayuha aladiina aamanuu ida qiila lakum tafasaxuu mi fi lmajaalisi fafsaxuu yafsax illaahu lakum marka ilaahay baana idiin barakeynaya oo markaad kala durugtaan isku oo ay soomaali waa gacal isma cidhiidhiyo gacal haah isma cedheriyo bimacnaa qofkii kale haddii uu meel waayo soo dhex galo halkaa oo la iskaga dul qaadanayaa bay macnuhu noqonaysa وعn بن عabاs رadي الlه عnهma qal wuxuu yihi qaala rasuul الlahi slى الlه عalيه waslم rasuulku wuxu ida akla axaduكm midkiin markuu cuno طacaama cunto markuu cuno falaa ymsax yadahu gacantiisa yuu masixin xataa yalcaqahaa ilaa uu ka leefaayo aw yulciqahaa ama cid kale uu leefsiinayo mutafaq عaleyh xadiiska macnihiisa la horeynu usoo maraye waxa uu tilmaamaya aadaabta dacaamka waxaa ka mid a rasuulku alayh الsalatu salaam wuxuu sheegay garan maysaan barakadu halkay kaga jirto cuntadiina ma intaa faraha kusoo hadha ee faraha intaa yar ee faraha ku hadhay bay ku jirtaa ma intii saxfada amba weelka ku jirtayba ma intaad cuntayba fainakum la tadruuna fi ayi طacaamikum اlbaraka cuntadiina meeshay barakadu ka jirta garanaysaa dhinac kale waa israaf oo qofki waa lagayaa marku cunto cuno in wali gacantiisa aad uga hadhadho hadduu markaa biyaha u dhexgeliya ama tiwaalka sax ee waa inuu isagii ka leefo si fiican uga leefo amba cid kale uu leefsiiyo sida ilmihiisii iyo cid kale oo aan dee isaga ka diidayn leefitaankaas cufudoraba ha noqdee waxaa kaloo soo aroortay rasuulka alay slat slam inuu amray lacqi asaabici wasaxfa inaanu faraha leefnay inaanu xeedhada murdino labadaba una amray saabadu marka waa la murdinaya xeedhadana hadii aad bariiskii ka dhamaysay amba wixii kale aad ka dhameysay dee inta ku harhadhay baa laga yaabay inay barakadiiba ku jirto siduu nabigu sheegay alayh salatu slaam taana waad ka murdinaysaa markaa murdintaasina ceeb noqon mayso ee waa tadbiiqan liamri nabiyi sala allahu alayh wasalam waa amarkii nebigo la dabaqayo xadiiskaa hore laa yuqiimu rajulu waa laadii naafiyada ahayd sababgeed buu ficilku iska goday oo macnuu waxa weyaan laa naahiya buu xagga macna ahaan u dhacaya nahyi buu dhacaya o nafyu bimacnaa nahyi oo hayuu ka kicinina laa yuqim ayuu noqon laha macnuhuna u istagaya marka wa laa yuqiimu kama kicinayo arajul arajula min majlisi uma yajlisu fiihi dabeete fadhiisan maayo walakin tafasax wa tawasc ida akla axadukum midkiin marku cuna طacaama falaa ymsax yumsax yadow gacantiisa xataa yalcaqaha ila yalcaqaha ma cid kale u leefsinayo وعn abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam liyusalim ha salaamo aلصagiiru ka yari cala lkabiiri ka weyn ha salaamo wاlmaaru ka soconayana cala lqaacidi ka fadhiya ha salaamo wاlqaliilu inta yarina cala lkaiiri inta badan ha salaamaan mutafaq calayhi wa fii riwaayati lmuslimin wاraakibu ka gaadiidka wataana cala lmaashi ka lugeynaya aadaabta salaamta salaamtu waa khayr weyn baa ku jiro de waa ka rasuulku sheegay alay slat slam in la faafiyo haddaba sidee baa loogu sii kale xaq leeyahay waxaa looga sii kala xaq leeyahay sidaa uu rasuulku inoo sheegay markaa alay salatu slam baa loo kala horreysiinaya laba qof hadday kulmaan oo midkoodka kale uu ka yaryahay sunnuhu waa inuu ka yari bilaabo hadduu qof fadhiyo midna uu socdo ka socdo waa inuu bilaabo hadday qolo tiro badan yihiin qolana ay tiro yar yihiin kuwa tirada yar waa inay bilaabaan hadduu mid gaadiid saaran yahay midna uu lugeynayo ka gaadiidka saaran ayaa la leeyahy salaanta horreysi liyusalim qaala rasuulu llahi sala اllahu alay slm liyusalim asagiiru cala lkabiir ha salaamo liyusalim waa laamkii la odhan jiray ha laam lamr cala lkabiiri walmaru cala alqaacid walqaliilu cala lkaiir mutafaq aleyh wa fi riwaayati limuslimiin wاraakibu cala lmashi وعن علي رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحadهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحadهم رwاه أحمد والبyهقي waxau rasulku uri slى الlaه عليه وسلم يجزئ waxa kaga filan عن الجamاعaةi kooxdii waxa kaga filan إdaa maruu markay soo maraan cid markay soo maraan an yusalima أxadهم midkood inuu salaamo ayaa inta kale ka ridaysa sunnihii wayujzi-u waxaa kaga filan cala ljamaacati kooxdii an yarudda axaduhu midkood inuu jawaabo inuu salaamta celiyo an yarudda inuu celiyo ee asalaama axaduhu midkood rawahu axmed albayhaqiy xadiiskana wuxuu tilmaamayaa haddii ilan alqaliilu cala alkaiir bay ahayd tusaalahaan dad badan baa socda oo toban qof ka soo qaad ayaa toban qof oo fadhiyay kusoo baxeen kuwa socda dee salaanta bilaabaya markaas soo maaha laakiin ma dhammaantooda asalaamu alaykum bay wada odhanayaan way u bannaan tahay laakiin mid keliya hadduu salaamo sagaalkii kalena salaamtii way ka dhacday kuwii fadhiyey jawaabta laga sugaayey ee salaamta celinayay hal qof hadduu iyagiina jawaabo inta kalena iyagina way ka dhacaysaa markaa yujiu way ka gudaysaa amba way kaga filan cala jamacati idaa maruu markay soo mareen an yusalim axaduhum baa kaga filan wayujiu cala jamacati an yarudda axaduhum sidaa imika aynu u hadday cidiina salaamto hal qof uu ka jawaabo inteennii kalena way ka dhacday wa canhu caliy bn abi talib waxa laga wariy qala wuxu uhi qala rasuulu llahi salى اllahu alيyه waslm rasuulku wuxu uhi laa tabda'u lyahuuda wala nasara bsalaam laa tabda-u ha ku bilaabina alyahuuda nimanka yahuud la hahdo iyo wala nasaara nasaarada toonna bisalaami salaam ha ku bilaabina waidaa laqiitumuuhum haddii aada la kulantaan fii dariiqin dariiq haddaad kula kulantaan fadaruuhum ku cidhiidhiya ilaa adyaqihi halka u cidhiidhisan inay maraan akhrajahu muslim nimankii dimiinta ahaa ee muslimiinta ku dhex noolaa alyahuud wanasara ee jisyada laga qaadayay salaamtu maadaama khayr iyo wanaag ay tahay ha ku horreysinina salaamta hadday se idin salaamaan ka qaada soo saamaynu soo badhi haday se idin salaamaan ha oo laakiin maxaa la odhanayaa wacalaykum hadday markaa u jeedaan geeri hadday ujeedaan siay nabiga ku yidhahdeen alayh isalaatu wasalaam iyo hadday assalaamu yidhahdeen oo laamkii ay isticmaaleen labadaba wa calaykum waxaa tidhiba waa laydi yidhi wey waxaad tidhahdeen bale waa idin ku cidhiidhiya dariiqa ah. macnuhu waxa weeye sida aada qofka kale muslimkaa u ixtiraamayso ee matalan haddii waddadii oo kale aada iskaga soo horbaxdaan adigu haddaad doonto adigoo iithaar sameynaya halkii ballaadhnayd ee wanaagsanayd aada u banaysay isagoo adiguna aad xagga gidaarka isku loohdo sidaasi way wanagsantay qofka muslimkaha kale inaad u samayso laakiin kii kale yuhuudiga ahaa nasraaniga ahaa macnuhu maaha intaad qabato gidaarka ku riix saa harta xadiiska ayaan loo fahmayn waayo qaar baa yidhi xadiiskan wax ka sheegaya qolada gaalada iyo waxaa arrinkooda soo dhaweeya ama ka dhigay inay islaamka ku dacniyaan qadiyadan oo kale lakin macnuu waa maxay tawasuxa u samaynin sida bashaashada ugu samaynaysa qof kale muslimka aad lahayd soo kaca halkan halkaa mar adigu iyo anaa xaggan u durkaya waxa aad lahayd ha ku odhanin isaga waxaa la dareensiinaya ninkan gaalka ah inaanu mutaysanin ixtiraam badano noocaasa waayo de diintii saxdahayd buu qaadan waayay marka waa nooc edbin oo kale ah, muslimiintiina de way ku dhex noolyihin maadaama inta badan marka muslimiinta de ku dhex nool yihin qaala rasuulu lahi salى الlaه ala sl la tbda lyahuuda wala nasara bsalaam marka haddii yahuud iyo nasaaro la diiday salaamta in lagu bilaabo bal maxaad u malanaysaa kuwii kasii fogaana ya kuwani waa kuwii u dhawaaye waxay gowracaan la cunayey dumarkooda dhowrsoo la guursanayey jinsiyada laga qaadayey kuwa ka fog maxaad u malanaysaa xaaladooda maxay ku noqon doontaa waidaa laqitumuuhum fii dariiqin wada haddaad kula kulantaan fadaruuhum ku cidhiidhiya ilaa ad yaqiin meesha u cidhiidhisan u dhibgeliya inay xaggaa maraan weyaan marka wa canhu cali bn abi talib waxaa laga wariyay can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxu uhi idaa cadasa hadduu hindhiso axaduku midkiin falyaqul ha yidhahdo alxamdu lilah ilaahay bay mahadoo dhamiiyo ammaani u ahaatay ha yidhaahdo walyaqul ha yidhaahdo lahu isaga ha ku idhahdo akuuhu walaalkii walaalkiisi muslimkaa weyaan ay akuuhu almuslim yarxamuka allah allah ha kuu naxariisto faidaa qaala lahu markuu ku idhaahdo walaalkii yarxamuka allah falyaqul isna ha idhaahdo yahdiikum allahu ilaahay ha ydin hanuuniyo wayuslix ha hagaajiyo baalakum arrinkiina ay shanakum arrinkiina o dhan ilahay idin hagaajiyo akraja bukhaariy marka waa arrin aada u cajiiba ah. qofka muslimkaa ah iyo aadaabtan islaamiga ah hadduu isticmaalo de khayr weyn iyo duco iyo barakooyin baa ugu jiraba qofkii markuu hindhiso hindhisada ilaahay baa jecel sida xadiis kale ku sugan hamaahsigana ilaahay waa karaahiyeystaa oo waa naca marka hadduu qofkii hindhiso waa inuu alxamdu lilah yidhaahdo oo hindhisadu firfircooni iyo caafimaad bay tustaa asalkeeda hore xamaasigana atafaawu min ashayaan buu nabigu ala sala sl xamaasigu agga shaydaanku ka yimaada qofku waa inuu afka saaro mara ama gacantii uu saaro oo wuxuu rasuulku yii hamaasigaa intuu qofku awoodaha isku celiyo intuu awoodi kara inuu isku celiyo hamaasigaa isku celiyo hadaba alxamdu lilah ilaahay uu mahadinayaa uu ammaanayaa walaalkiisii kale muslimka ahaana ilaahay ha ku naxariista ha waa nicmo weyn taasina mar hadduu yarxamuka allah yidhi ilaahay haydin hanuuniyo arrinkiino dhan ha hagaajiyo wayuslix baalakum baal waa idaafa imika soo maha waa la idaafeeyo kaafkaasaa loo idaafeey dabeetana baalaka haddii la ihahdo waa shanaka soo maha arrinkaagu de waa caam ya almufrad lmudaaf yacumu waa ti qaarkood usuulfiqa ay odhan jireen mufrada haddii la idaafeeyo caam buu faa'iideeyey raxmat allah nicmat allah hadii la ihahdo de xabad keliya o nicmaa looma jeedo ee waa maxay waa ha nicmadii ilaahay o dhan ay nicam allahi wey marka arrinkaaga o dham ha ku hagaago ku adduunyo ku aakhiro idan iyo aan la sahashanin in laysku duceeyo in alxamdulilah la idhaahdo iyo in la isku duceeyo in jawaabta kala la siiyo khayr weyn baa ku jira oo adigaaba ka faaidaya marka intaanad meel kaleba gaadhin wa canhu caliy bn abi talib waxaa laga wariyay qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam laa yashrabana axadu minkum qaa'ima laa yashrabana yucabinu cabin axadu mid oo minkum idinkeedi ka midi ah qaa'ima xaala kownihi qaa'iman xaalo uu taagan yahay yucabin xadiiskan marka daahirkiisa la eego dee wuxuu diidayaa ashurbu qiyaama aw qaa'iman waxaa kaloo laga soo wariyay cali bn abi aalib inuu xadiis saxiixa wuxuu ku yihi dad baan arkayaa buu yihi karaahiyeysanaya in taagnida lagu cabo waar nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo taagnida ku cabayaan arkay markaa isagoo albaabkii kuufa jooga bu cali weliba dadka intuu tusay buu saa u cabay u yihi dadku ii karaahaysan nebigii baan arkay <clears throat> xadiis kale nebigu alay slat slam wuxuu sheegay qofka taagnida ku cabaya fainamaa yujarjiru baطnahu fi الnaar macnaha xadiis jaamicaniisa ah. waxa weeye waa nin naartii qurqurinaya ninkaa taagnida ku cabeeya haddana waa la arkay rasuulka iyo taagnida ku cabeeya marka culimadu jawaabo badan bay ka bixiyeen culimada qaarkood baa yihi taagnida in lagu cabaa waa mansuuq bay noqoto waa lagu cabi karaa in diidmada la diiday waa mansuuq qaarkood baa yihi sida kale weeyaan oo taagnida in lagu cabaabo xaaraana markaa rasuulku alay slat slam uu taagnida ku cabayna xaalaad gaar ah oo uu fadhiisan kari waayo amba meeshu cidhiidhi ahayd amba wax lamida ayay ahayd oo saas qaarkoodna qaacidadii kale qaateen oo hadduu rasuulku alay slat slam shay nahiyo oo haddana la arko isagoo shaygii sameynaya hadii la arka hadana maxaa lagu qaadaya makruuha in laga wanaagsan yahy markaa sidaasaanad moodaa inuu u dhow yahay in fadhi lagu cabo inay sunnaha tahay laakiin haddii taagriir lagu cabo waa jaa way banaan tahay waase laga wanaagsan yahay waase haddii imika gaaladu nagu idhaahdaan gaalada maaha haday hadday amba ambaba gaalada dhakhaatiirtaa ka soo qaadeen diraasad maraykanka lagu sameeyey amba ingiriiska lagu sameeyeyba waxaa lagu ogaaday ha hadduu qofku taagni ku cabo horu u gaboobaa haddaad dabeetana saaxiibkaayo taagni ku cabay aragto warya warya war la fadhiiso la fadhiiso caafimaad dara laga qaadaa waxaan saa leeyahay aad baynu xagga caafimaadka waxu egnay lakin sunada sidanna way banaantay bu kordhiya muran buu kaa horkeenaya soo taasi ma jirto waxaa kaloo jirta waxaan iminka arkaya haddaba hadalka waxaan u leeyahay in la yihi haddii taagni lagu cabo caafimaad dara laga qaadaa oo xubnahaagiyo bay biyihii ku dhacayaan wax saas kale ay leeyihin ee fadhiga ha lagu cabo marka hadday run in caafimaad darro laga qaadayo taasina waxay sii tilmaamaysaa mucjisadii nabiga caleyh isalaatu wasalaam uu hore uga digay lakiin hadba caafimaad darra laga qaada laga qaadine sunnaha nabiga in fadhiga lagu cabaa haddii taagin lagu cabana waa laga wanaagsan yahay wa canhu waxaa laga wariyay cali qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay wuxuu yihi ida ntacala axadukum midkiin hadduu xidho falyabda bilyamiini midigta ha ku bilaabo waida nazaca hadduu bixinayana falyabda bishimaali bidixda ha ku bilaabo waltakun ha noqoto alyumna gacanta midig ee lugta midig awaluhumaa tooda u horeysa amba kabta midig ee tuntacalu la xidhanaayo wa aakhiruhumaa tooda u dambaysa tunzacu la siibay mutafaq caleyh xadiis kale wuxuu tilmaamayaa sunnuhu waxyaalaha qaarkood waxyaalaha wanaagsan oo dhan waa in midigta laga bilaabo oo kaana rasuulu llahi sala l alay slm yucjibuha tayamunu waynu markaa kabaha xidhashadooda maadaama xidhashadu ay wax wanaagsan tahay midigta sunaha in lagu bilaabo haddii la bixinayana bidixdaa la horbixinaya waa saas qaala rasuulu lahi salى اla alay sl ida intacala axadukum falyabda biاlyamiin waida nazaca falyabda bishimaal ha ku bilaabo bidix cibaaradan dambena intaasumay la macno tahay waltakun اlyumna awalahumaa waltakun ha noqoto alyumna awalahumaa tooda koobaad awala waa khabarkii yumna ma ah isamkii kaana waltakun lyumna awalahumaa tooda koobaad ee <clears throat> tunsacilu la xidhanayo aakhirahumaa tooda dambaysa tunsacil la bixinaayo <clears throat> ha noqoto wa canhu qaala qaala rasuulu lahi salى اllahu alay waslm laa yamshi ku soconay axadukum midkiin fii naclin waaxidin kab keliya walya waliyuncilhumaa ha wada xidha jamiican dhammaan labada kabood aw liyaklachumaa ha wada bixiyo ee liyanzichumaa jamiican dhamaan xadiiskan rasuulku wuxuu leeyahay amba labada kabood wada xidho amba cagaag ku wada soco laakiin kabna xidho kabna laalaadi amba ha laalaadin haddaad iska tuuro kab keliya adigoo xidhanoo dee xaaraan bay noqonaysa waayo amarkan nahyigan wax ka sarfinaya ma jiro bale wuu sii sheegay rasulka alay sla xadis kale oo shaydaankaas buu sheegay markaa dee mar haddii shaydaanka ninkaa la hahdo saa sameynayo la iska ilaaliyo waxaa laga yaaba caafimaadna inuu ku jiro oo dee lugti way kala dheeraanaysa qofka haddaa markuu soconayo jirhkiisa dhinacba xaggii miisaankiisu iyo ictidaalkiisu u isbedelaya وعن بن cمر رضي الله عنهma qال qاla rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم rasulku wuxu uhi laa ynduru llahu laa ynduru llahu ilaahay ma eego ilaa man cid ma eego jara jiida thawbahu maradiisa khuyalaa istus u jiida ilaahay ma eego muttafaq caleyh xadiiskana wuxuu tilmaamayaa min kabaa'ir اdunuub kabaairta irta waaweyn waxaa ka mid ah jaru rajuli thawbahu khuyalaa inuu qofku maradiisa kuraanta dhaafiyo oo uu jiido iyadoo arrintaasi istus iyo ismaqashinay ka tahay oo xaragay iyo isweyneyn iyo wax lamida ay ka tahay marka laakiin dee dumarka iyagu lamid maaha oo xadiis kalea dee ka saartay dumarku iyagu marada way jiidayaan halkaa markaa dad badan baa waa meelaha dad badan ay ku simbiriiraxdaan waa meelaha la kala ogaado dadka ninka salafigaa ah iyo ninka khalafigaa ah iyo lagu kala ogaado waxaan uga socdaa dad badan oo imika marka meelaha kale la joogo sunaha sunnaha ku celceliya laakiin haddana meelo badan bay ku fashilmaan oonay adkaysan karin garhka marka la maraya kamid ah ya oo ay muran ka keenaan ruqaskay qaatan de iyo qiila waa la yidhi ilan qiil la waayi bal qiilii bar weligeed ba soomaalida odhan jireen aniyo islaantii baan dee furay oo saaka waan xanaaqsanaayo madaxaasa iga saarnayd oo hadal bay igu soo celcelisay dee saddexdiiba waan israaciyey ee sheekh waxoogaaga qaxwo hore iga qabo oo dee bal qiil iraa ii raadi ha waad cadhaysneyd soo maha warkaaba furdha or iska <laughs> waa calaa sabiilmisal tusaale marka dee horta qiil waayi maysid qiila wa qiila waa la yidhi soo maha wa qiila waayi maysid waxaa kale oo jira dharka surwaalkaa ka mid a ah, marada xagga marada jiidideeda nin dhanoo khudbad jeedinaya oo surwaalka hadduu doono jiidaya soo istaagay ba qamiiska jeedaya markaasuu ku leeyahay qaarkood iyagoo le diinta ilaahay hala qaato madaxda diintii bay ka tegeen caalamka usaad haya ayaa marka lagu dhaha war waa sidee maxaad marada u jiidaysaa islaamkii baa la leynayaa dadka muslimiintii baa la leynaya markaasaadna maray iyo ka hadlaysaa qushuurtii islaamka ad ku meereysanaysa lubaabkiisi baa maqan dhuuxiisi baa maqano markaasaad qoloftii sare ku meeraysanayso ilaa culimadu yirahdeen qofka islaamka saa ugu qeybiya ee labadaa ka dhiga inuu ku kufriyaa bay noqonaysa ya weysaad ka hadlaysa culamaa waxay idi wa nifaas maalin dhawitaan dhegeysanaya mid iga soo horbaxay oo falastiini ah oo ka dhigaya xaramku inuu sanab yahay kuwa joogay dee culimada ka hadlay dahaarada iyo dadka fiqiga udhigayaan culamaa lxayd nifaas leyihin horey u yihahdeen iminka maaha ber hore yidhahdeen wa yastahsiyuuna biddiin maantana intii saa muslimiintii ugumaadeen ay falastiiniintii gumaadeen ayay yidhahdeen waxa weeyaan fatxun wa nasr waanu guuleysanay innagu ku farxayna horta muslimiinta dhiiggayadu inuu joogsado oo ay iskalaba heshiiyaan laakiin waa idinka maqlay ibnibas afartan sano ka hor haddaba xilligan maanta la joogo afartan sano ka hor bu waa iskal ilme ka la heshiiye markaas ibnbaas dee cayada u miiseen sheekh albani wuxu war dhulka meeshan iskaga hijroodaba intaad meel kale inta ilaahay subxana watacala farajka la keenaya dee dhulka naftaa ka horeyse meel kale usoo hijrooda oo dabeetna markaa muslimiintan ku dhimanaysa sidan aan awooddana ulahayn dhiigooda ha badbaado dee culimadu waa fuqahaa ilan iyagu din iyagu kama hadlayaan dadku haydan ammaanaanayo haydan caayaanayo waxaa culimadu ma joojinayan iyagu say diin u arkaan bay ku jawaabayaan soo maha kuwana dadka dareenkooday ka ganacsanayaan sida imika ay dhahdaan dadkan qodan siyaasiyiinta dadku kolba say u yarjeedaa bay ay u raacinayaan de imika maalmi dhowtee sheeku khayr lahas iyo nimankaa ikhwaanka iyo ictisaamka iyo aadka u radinayay gaar ahaan dadka reer somaliland aad bay ula tacadufayeen soo may ahayn de way isku soo dhaceen maaha sheeku dadka dareenkooda iyagaa dadka imika kusoo dhacaye beri horaaba intaa soo jeer ubu hadlayay dabeetana sheekh barbaraawi de waxay ka waayeen shalay iyo maanta shalayna sidan u maantana sidan odhanaya soo maha kuwii kale lakin maay ka heleen marka waxay kutusaysaa tanaaqudku ala inuu qofku qalday waxaad ku garaysaaba waa tanaaqudka inuu isburiyadi halkanuu sidan odhanayaayo haddana maalin kalunbu isagoon marka kolba waxa weeyaan kolba sida loo cararo haddii meel lagu ilaayay aad tagto de isha iska rid <laughs> say soomaalida yirahdaan almihim waxaad dareemi karaysaa or qodobkaa uga jeedaa inaad dareento waayo meelo badan baa laga yaaba ina ku ayuu soo kuwan kitaabka tawxiidka dhiga waabay ku ohanaya sonakan kitaab tawxiid baan dhignaa dee shabaabkuba kitaab tawxiid bay dhigaane sonagan kan kan dhigna dee kan hadday dhigaanba waa caynka ilan waa gaalaba mayna ohan waa dad islaame qof islaamna kolleyba khayr laga waayi mar haddoonan go-aal ba ahayn khayr miyaa laga waaye so meelun khayr kagama jiro waxaynu ihi khayr oo dhan way ka maran yihin oo xabadba ma ya mise qaladkii ay ku jireen ay islaamka u nisbeynayeen weliba ay lahayn way banaantah ee laga hadlayay dee qaladkay ku jiraan islaamka unisbeynaya ma laga hadlaya marka isku soo ururiyo marada la jiidayo waa min alkaba'ir waa dunuubta waaweyn waayo laa yanduru llahu haddaad aragto waxaa kaloo xadiis kale ku jirta halaaثatu laa yukalimuhum llahu ywma alqiyaamati walaa yuzakiihim ya walaa yandur ilayhim walahum cadaabu aliim waxaa kamid ahaa man jara thawbahu khuyala waa sida xadiiskana macnihiisa ilaahay lama hadlo mana nadiifiyo mana eego haddaba waa waxaa laga yaabaa qaarkood xadiiska si kale inay udhigaan xadiiskale uu jira ma dafirayaane waxay leeyihin aniga riya iyo istusiga maaha ee xadiiskan waaqicuu ku dhacaya quyalaa waa runo quyalaagu ku dhacaya laakiin xadiiskii kale adigana kugu dabaq maaya muxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam maa asfala min alkacbeyni min alizaari fa fi naar soo maaha wixii quraanta ka hooseeya naarta lagu shiday kaasi waa waciidkan wuu ka hooseeya waa kii aan khuyalaaga aanay ka ahayn kanna khuyalaa ka tahay oo kibir baa dee u raacay dabeetna ciqaabkaasi waxaanuu nabigu sheegay calayh salatu salaam isagoo nin intuu laba go- soo xidhay aada u soo xaragooday maradiisa jiidaya in ilaahay dhulka la gooyay ilaa maantana uu sii socdaa bu nebig uri alay sla sl xadiiska saxiixa ninkaasi qaaruun bu ha yuu ha qaaruun markaa marada shullaha la dhigayo berigii hore macaawistu shullaha dhigay xarageh ninka hebel maanta macaawistu go-shaale intuu soo hoday macaawistana shullaha dhigay oo dee wuu aroos anba u xaragonayabe saasaa la odhan jiray beriyihii hore <laughs> markaa labadaas saasay kala duwan yihiin haddaba inagu war kama hayno waxay daliishadaan khuyalaa inay ka tahay in kale war kama hayno anagu waxaanu arkaynaa inaad ka hoysisay maradaada intaase waxay ku odhanaya xadiiska abu abubakr baa rasuulka alay slat slam markii xadiiskan u sheegay ayuu wuxu yhi labadayda eh, maradayda labadeeda dhinac dhinaca hoos u dhaca abubakr waxaa la sheegay naxiif uljismi inuu ahaa mid jir ahaan dhuuban dabeetna daberigaa suunkan adag iyo kulley waxaan la xidhaaninta badan may jirin markaa isaga waan dadaalaabu lakin l kolba waan ilaaliya kor baan uqaadaa laakin waa iga siimanaya markaa ninka iska ilaalinaya o aaminsan inay xaaraam tahay in qur ka hooseysiiyo ee ay ka xoog badanayso iyo kau bareeraya intuu dawaarka tago halka isagu amba kasoo iibsanaya bacadlaha amba isagu kasoo tolanaya ma isku mid bay noqonayaan maya talabaad waxay ku yidhahan culimadu abubakar rasuulkaa taskiyeye adiga yaa u taskiyey marka waxaa kaloon ku arkay ma garanayo imka kitaabkii majaladku ahaa laakiin waxaan hubaabo in kitaabkii la odhan jiray sira calaami nubala inaan berigaa yaro qoraabahayd wakti hore ayay hayd maktabaddaa sune kitaabka yaalle sheekh lala uu leeyahay dahabi sira aclaam nubala ayaa tarjumooyinkii mid kamid a ah markuu tarjumeynayey ayuu qadiyadan kale ka hadlayay marka wuxuu ilaa berigaaba fuqahada kuwa wuxuu kuleeyay intay surwaalka jiidaan daliishanaya xadiiska abubakar buu ka warramay sheekhu waa dahabi bir hore marka waa la helaya qaar de iyagu isadan laakiin iska ilaali marada ha ku naargelina xadiiska nebigana ha sahashanin xadiiska nebigana saahan maxaa ku helaaye bal imtixaankan imka dadkii haysta dadkii raggii waa laga karilaayo waar marada kor u qaada oo iska ha kor dee kulaanta iskaga qaada soo maha dumarkiina lagu kari laayahay hoos u dhiga gabadhiina waxaa ceeb ku ah inay kuraanta qariso waxay doonaysaa ilaa kubka inay muujiso lugteeda la arko ninkiina wuxuu doonayaa inuu isna cagsiga waa shaydaankuba dee u cagsaya marka waxay tii umusalama markuu rasuulku alay slat san sheegay ayaa waxay tihi fakayfa yasnacu fakayfa yasnacu aw tasnacu الnisaau biduyuulihin oo rasuul allow dumarkuna maradooda hoose xaynka halka u hooseysa marada sideebay ku samayn doonaan markaasuu rasulku uri alayه الslat slaam yurkiina shibran taakay hoosu dhaafi doonaan iyagu kuraanta hal taako waa inay hoosu dhaafiyaan markaasi musana weliba maxay tihi idan tankashifu aqdaamuhun oo hadday taako keliya dhaafiyaan lugihii baa muuqanaya ilaarabaadii waa berigaa la xidhan jirin lugihiibaa muuqanaya markaasuu rasulku muxuu yihi alay sala slam yurkina diraaca walaa yazidna suxul bay qur-aanta hoosu dhaafinaysaa intaana dhaafin mayso markaa maradii way jiitamaysaa soo maha dhulkay dee u qaadaysa haddii meel nijaasa ay soo marto meesha kale banaan baa nadiifinaysaa aan nijaasata ahayn markaa dumarkiina waxaa lisaa marada ku sameeya oo qra qur taa ka dhaafiya raggiina ka sarraysiiya la yihi idan marada ha ku naar geline iska ilaali ya iyay maradu maradu naar kuu soo jeedin canhu ana rasuul اlahi salى اlahu alيه waslm qala wuxu ida akla axadukum midkiin hadduu cuno falyakul ha ku cuno biyamiinihi midigtiisa waida shariba hadduu cabana falyashrab ha ku cabo biyamiinihi midigtiisa waayo faina shaydaana shaydaanku yaakulu bishimaalihi bidixdiisuu ku cunaa wayashrabu bishimaalihi bidixdiisana uu ku cabaa akhrajahu muslimu waa aadaabtaynu barayna baab ladab baynu ku jirnay soo marka akhlaaqiyaadka iyo aadaabtii dhaqanka wey waxaa kamid a ah inay xaaraam tahay in midigta lagu cuno in waxa weyaan bidixda eh, lagu cuno laguna cabo oo waajib tahay in midigta lagu cuno lagu cabo wuuna sababay rasuulka ala sala si qofku wax xikmadan ufahmo shaydaanka waxaa la dhahdo ayaa shaydaan kale la khilaafa waa laazim isagu bidixdu ku cunaa kuna cabaa markaas si aanad shaydaankaa u shabihin cagsi ku samee idan xaaraan weeyi in lagu cuno bidixda in lagu cabaana waa xaaraan haddii qofku dee isagu aanu midig lahayn iyo haddii midigta ay ku taalo laakiin shalal uu ku dhacay o aan waxba ku qabsan karayn waa masaa'il kale kuwaasiro de waynu garana iyado haddaba shaydaanku inta badan dadka u ilowsiiyaayo bidixdaa lagama karo bidixdaa lagama karo laakin waa inaad ku dadaasho sunaha inaad dabaqdo iyo waajibkaaga qaadashada haddaan imka ku hahdo iisoo dhibeyn kitaabkaas oo aan bidixda kaaga qaato amba aad bidixda igu soo dhiibto taana rasuulku waa diiday alay sla slam lakin culimadu waxay leeyin waa makruh taasi xaaraan maahe waa maxay waa makruh inaad bidixda wax ku qaado kuna bixiso waa laga wanaagsay iyadana وعن cمر بن شhعyب عن أbيه عن جده qال qاla رasuل الlahi slى الlaه عليه وsلم kul cun واشhرب cab walbas xidho وتصدق sadqayso fي غayri sarفin adigoon daadaadeynin walaa makhilatin iyo iyadoo riya iyo istusnimo aanay ka ahayn akrajahu abu daawud wa axmedu wacallaqahu lbuhaariy aw walaa makhilatin ay mutakabirin xadiiskana wuxuu tilmaamayaa qofku inuu waxna cuno waxna cabo inay u banaantay kuluu washrabuu walaa tusrifuu ina allaha laa yuxibu almusrifiin walaa tubadir tabdira ina almubadiriina kanuu ikhwana الshayaaطin wa kana الshayطaan lirabihi kafuur marka haddaad wax bixinayso iyo haddaad wax xidhanayso israafka iska ilaali israafku markaa waa maxay waa wixii aan loo baahnayn ee xaajada ka badnaa wey sadaqadana kibirka ka ilaali iyo ismaqashiinta iyo istuska ka ilaali waayo lama diido qofku inuu cunto cuno laakiin cuntadii waa inaanu xadkeedii dhaafin sida rasuulka ala sl xadiiska kaleba ku sheegay thuluthu lidacaamihi wa thuluthun lisharaabihi wa thuluthun linafasihi libaaskiina waa inta baahida sl selafkii hore iyo saxaabadii inkastoo de waqtiga ay iska adkaayd haddana laakiin qaar badanoo helayay inta baahidoodu bay xidhan jira marka inaad intaasoo qamiis yeelato iyo intaasoo kabood inaad yeelato kabaha in la badsada xadiis baaba sheegaysaye intaasoo khamiis iyo intaasoo inaad yeelato de xaaraanka maaha haddaba garat laakiin waxyaala marka qaarkood baa laga yaaba inay dee aanay faa'iido weyn oo kusii jirtaan watasadq fi gayri sarifin walaa makiilati walaa takaburin walaa riyaayin baabu lbiri wasilati albiri waasila biri wanaagga iyo wasilati ay silati اraxim wa silati alqaraaba wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh man axaba qofka jecel an yubsada lahu in loo ballaariyo fii risqi arsaaqdiisa in loo ballaariyo wa an yunsa'a lahu ay wa an yu lahu in loo dhigo oo loo raajiyo fii aharihi raadkiisa oo macnuhu waxa weeyaan sii noolaada falyasil raximahu qaraabadiisa ha xidhiiriya akhrajahu albukhaariyu وعن جubayr بن mdcin radي الlahu canهu qala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم laa ydkl janata jannada ma galo qaaطicu mid gooye ahi yaعni qaadica raxim mid qaraabo goysi janno geli maayo mutafaq caleyh labadan xadiis midna wuxuu wataa tarkiib midna tarhiib midi rajogelin iyo xiise gelin ayuu wataa kakana cabsi gelin xadiis kale wuxuu tilmaamaya qofka jecel inuu arsaaq ballaaran helo wuxuu cunayay wuxuu cabayay halkuu gelayey wuxuu xidhanayey waxaaso dhan arsaaqda soo guda gelaya oo uu cumrigiisuna dheeraado uu iska sii noolaado adduunyadana xoogaa kolley wuu ka soconayaaye qaraabada ha falyasil raximahu haddaba waxaa la isweydiinayaa horta xadiiska de waxaa laga qaadanayaa adilo badan oo qur-aankiina way kuso aroortay silat raxim xidhiirinta qaraabada eh waxaa laga qaadanaya waxyaalaha ilaahay subxaana watacaala cumriga qofka ugu barakeeyo ee ugu dheereeyo ee arsaaqdu ay ummadda ugu ballaadhato ee naxariista ilaahay ay ku helayaan waxaa ka mid ah silatu raxim raximna waa qofka qaraabadiisa u dhow dhow lee labada dhinacba kaga timid xagga hooyada iyo xagga aabaha waaray sii durki kartaa ee way socon kartaa kolba marka haddaba taasubay culimadu is weydiiyaan waa an yusa lahu fi atharihi oo miyaan markii lawxul maxfuudka wax loogu qorayey miyaan loo qorin maalin heblaayo iyo da heblaayo ayuu ku dhiman doonaa dee mee waa loo qoray soo maha haddaba qaarkood ba waa looga jeedaa waa loo barakeynaya cumriga oo tusaale ahaan qof baa qaraabadiisa xidhiidhiyey konton sanuu noolaa waxa uu ka dhigan yahay xagga barakada marka la eego mid boqol sano noolaa mid baa boqol sano noolaa hadduu doono laakiin qaraabo goys buu ahaa waa bilaa barako cumrigiisu qof aan waxba nooleyn oo kale ka dhigan yahay halkaasay barakadu ka imanaysa agga cumriga oo markaa waa macnawi qaarkoodna waxaaba yidhahdeen culimada qaarkoodna waxay yihahdeen raximahum llahu jamiica qofka laba waxa loo qoray baa laga yaabaa in loox maxfuudkaba loogu qoray ninkaa hebel hebel hadduu qaraabadiisa xidhiidhiyo sideetan sano noolaan doona waa tusaale un hadda hadduu qaraabadiisa xidhiidhin waayana lixdan sano ayuu noolaanaya sidaana waa nasaa riba nasia waa inagii soo argnay soo maheen nasiadu maxay ahayd bimacna takhiir wa an yunsaa lahu an yuahara lahu fi aharihi inama nasiyu ziyadatu fi lkufr raadkiisii oo markaa raadkiisii loo sii dibdhigo macneheed waa maxay intuu qofku raad dhigayay ee uu soconayo dee wuu noolyahay weli waaw he wuu noolyahay marka arrintaa waynu jecelnay inaynu iska sii noolaano runtii oo muslimka haddii ilahay cimriga u dheereeyo laakiin khayr wanaagsan khayru dee uu ku jiro wanaagunbu ka helaya sha markay fitinku badan yihiin xadiiskan kalena waa se cagsigiiso hadduu qofki qaraabadii gooyo muxuu la kulmayaa inaanu jannadii gelin markaa dukuulan awaliyan baa lagu fasiri karaa marka koobaad geli maayo oo dadka wanaagsan la geli maayo naartu gelaya waa kusoo dambeynaya maaha la macnaydu lakin uu gaal yahay axaadiista bandeed ee la macnahayda waciidka ayuunbu lamid yahay o marka koobaad geli maayo amba waxa weeyaan markaa de dadka wareegsan marka galaan isna halku ay ka gelayaan ka geli maayo lakin naar baa lasoo marinaya qofkaas wa can ilmuqira bin shucba markaa goynta qaraabada la gooyaa maxay noqonaysaa rasuulka ala sla sl xadis kale wuxuu sheegay ma aha qaraabo goyntu maaha qaraabo xidhiidhintu qofka markay qaraabadiisu xidhiidhinaya isna xidhiidhiya laakiin xidhiidhintu waa maxay waa markii qofka qaraabadiisu goyso isagu inuu xidhiidhiyo marka maxaa darajooyinka culimadu mariyeen uu yahay waa qaadic iyo waasil iyo mukaafi soo ma ahayn mid qaraabadiisi gooyey iyo mid qaraabada xidhiidhiyey iyo mid u abaal guda way xidhiidhiyaan way xidhiidhiyaan way soo booqdaan way soo booqdaan marka silaturaximna curfigaa loo celinaya maxay dadku u yaqaanaan silaturaxim hadal baa lagu xidhiidhinayaa wax la siiyaa baa lagu xidhiidhinayaa tala la siiyo dhibaato la qeybsado wax laga dulqaado waxaaso dhan baa noqonaya وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi slى الlaه علي sلم qال وxu uhi in اllaha ilahay xarama calaykum wuxuu idinka xaaraam yeelay cuquuq اlأmuhaati hooyooyinka inaad caasidaan ba ilahay idinka xaaraam yeelay wawaadi lbanaati hablaha inaad xabaal wamancan diidmo wahaati iyo keen wakariha lakum wuxuu ilaahay idiin nacay qiila waa la yihi waqaala wuu yihi iyo wakahrat su-aali su-aasha faraha badan waidaacat almaali iyo maalka in la dayaco mutafaqun caleyh waxyaalaha ilaahay noo diiday waxaa ka mid ah in allah xarama calaykum cuquuq alummahaat alcaaq liwaalideyn wa alcaasi liamrihima waa qofka ku hadal xun ee ari amarkooda diidaya amarkii dee iyo wixii lamidka ahaa marka aabbahiina waa la mid eh laakiin hooyadu xidhiidhinteedu way kasii xeel dheer tahay in lagu sii dhigaadkaadana maadaama hooyadu ay kasii daciifsan tahay aabbaha dee way kasii darantah wawadi lbanaat dee xablaha in la xabaalaliyo siay samayn jireen o waida lmawudatu su'ilat wa mancan wahaatin wey mancan maa cindak inaad adigu diidda inaad wax bixiso wahaati waطalab maa cinda hayrika cidda kale waxay gacanta ku hayso inaad doonto adigu markaa waa maxay waa bakhaylnimo qofka bakaylka inta badan dadka kale waxooda wuu doonaa oo waa damac soo maha waxaa cidda kale hayse wuu doonaya isaga in la siiyo laakiin isaga inay wax ka soo baxaan isagu diid doonayo wakariha lakum qiila waqaala qiila iyo qaalo kasta lama diidin waa inaka qaalada hayna qiila waa la sheegaya maro badan qiila qur-aanka kuso aroortay laakiin waa warka aan la hubin weeyaan ee inta badan hebel baa yidhi oo hebelkaasi waayo lagumaba kalsoono waa la yihi halkaas saasaa maanta dhacdaa la yihi kahrata su-aali kahrata su-aal bay tilmaamaysaa su ahayd dadka in wax la weydiisto iyo kahrata su-aal su-aashii xagga cilmiga ee markaa baahi loo qabin kasratu masaa'ilihim waاkhtilaafihim calaa ambiyaahim idaacat ilmaal maalka maal dayaciddiisa wuxuu noqonayaa in meel xaaraana lagu bixiyo iyo in maalka la ilaalin waayo labaduba waa maxay waa idaacatu almaal qofka sigaar ku cabaya ama jaad ku cunaya maalkii uu dayacay ninka xoolihii intuu waraabaha usii daayey ka ka ka ilaalin waayeyna isna wuu dayacay wallahu aclam asalaamu calaykum